wuxuu ku saabsan yahay ijaaradii ijaaradu waxaa la yidhaahdaa tamliiku manfacati biciwad <clears throat> in shay nafci ah laismulki siiyo ciwadna la kala qaato iyo dhaqaale iyo xoolo beeca wuxuu ahaa in shaygan cayntiisa iyo manfacadiisaba qof uu ku wareego neefkan yaa iskale hebel baa soo gatay isagaa unba haddana maali oo qalani oo gadani oo iskale hadduu gaadid yahayna rukuubayo oo gaadisanaya ijaaradu waxay ka khilaafsan tahay arrinkaas oo sheegan daatadiisa iyo cayntiisa ma lihid lakiin <clears throat> nafcigiisaad leedahay nafcigiisaad leedahay ood gadatay muddo mucayana iyo waqti laisku ogyahay ad ku iibsatay dhanka kale waxay khilaafsan tahay masaladii aan soo maray ahayd baab alcaariya caariyadu waxay ahayd ibaa ibaaxatu lmanfaca bilaa ciwad in shaygan nafcigiisa qofka la siiyo isagoo waxba ku gadanayn gurigan iskaga jir isagaa hebel baa iskale guriga laakiin nafcigiisa adiga isticmaal <clears throat> waxbaad bixisay maya waxba maada bixinin ibaaxa waa lagu sadaqaystay ama waa lagu hadiyeeyey waa lagu ogolaaday tan waxa weeyaan manfacadan bilaash kumaada helin waxaad ku heshay biciwadin ciwad baad ku heshay gaadiid kale aad gaadiysanaysaa nafcigiisa iyo rukuubkaa iyo gurigan degitaankiisaas iyo nafcigaasaad gadanaysaa taas waxaa la dhaha alijaara tamliiku manfaca biciwad waana masalo mubaaxahoo sharciga ku banaan qur-aanka kariimkana waa caddeeyey fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahuna waa ku ilah bilmacruuf qaalat ixdaahuma ya abat istaajiru waa ka ilahayd nabi muuse gabadhii ninkii saalixa ay wanaagsanaa shacayb waa la yihi ijaaro ninkan soo ijaaro nabigana alayh salaatu wasalaam markuu soo hijroonaya isagii abubakr waxay soo ijaarteen rajula min bani dayl yuqaalu lahu cabdullahi bn urayqiid ninkaasay soo ijaarteen oo daliil ahaayo wadada tusaayay oo ay wadooyinka maaratay khatarta ahee dadku ayna aada u garanaynin cadowgana lagaga gaban karo isagaa marinaya wuxuuna amray nabiga alayh salaam qofka ajiirka he shaqaynaya ujradiisa in la siiyo qabla an yajufa caraqu dhididkiisa intuuna angegin in ujradiisa la siiyo marka ujrada iyo ijaaradu way banaan tahay shuruudna waa leedahay laba qeybood ijaaradu marka waxaan waa nooc beeca laakiin waxaa la gadanaya waxaa weeyaan manaaficda la gadanaya shaygaa manfacadiisa la gadanaya inuu yahay shay acyaana iyo inuu yahay shay shay oo dhimam iyo awsaaf ah sida beecba uu ahaa beecu lacyaan iyo beecu lawsaaf beyc lawsaaf yaa sheegi karaa muxuu ahaa baab asalam baan kusoo qaadanay baycun mawsuufun fi dhima waxaadan arkin oo tilmaamtiisu intii lagu sheego aada lacagtii majliska sii dhigayso alaabtiina lagu keenayo wakti kale bishuruuطin fi kaylin macluumin wawasnin macluumin ila ajalin macluum ijaaradana waa sidaas oo kale shay cayn oo la arko shaygan iga kira aada leedahay iyo shay awsaaf oo tilmaan ood leedahay waxaan rabaa inaad gaadiid ii keento oo sifadii iyo tilmaantii u la sheeg sheego labadaasu sagan uqaybsamaa sida beecibu awsaaf iyo cayaan u ahaa iyo ijaaraduna awsaaf iyo acyaan u tahay tasixu waa asaxaysaa ijaaradu minman yasixu baycuhu qofkii beeciisa uu asaxayey oo caqdigiisa uu asaxayey oo tasarufaadkiisa maalka uu ku tasarufayo o asaxayey iyo ijaaraduna asagana ka asaxaysa masaa-isha cuquuda oo idilba waa lasoo loo shardiyaa inuu yahay qofka ja-isu tasaruf marka ijaaradana qofkaasi ka asixi baaliq caaqila rashiid ah tasixu wayasixi miman yasixu baycuhu qofka beyciisa uu asaxaye ee shuruudda beyca loo shardinaye shuruud gaarana way leedahay wa sharduhaa <clears throat> ijaarada shardigeeda shardu sixadeeda iijaabun weeyaan waa ijaab iyo qabuul siiqa ayaa la yidhahdaa siiqadaasa iijaab iyo qabuul uqeybsantaa mithlu iijaarki mihaalkii iijaabka mihaalkiisa waxaa weeyaan aajartuka waxaan kaa iijaaray haadaa shaygan aw amase manaaficahu manaaficiisaan kaa iijaaray waa acyaantii iyo manaaficdii <clears throat> eh, muxuu ahaa dimamkii ama shaygan kaa ijaaradihi ama shaygan manfacadiisaan kaa ijaaray ka faa'iideyso aw yaquulu wuxuu leeyahay akraytuka ajartuka iyo akraytuka waa isku mid kira iyo ijaara wa qabuulin iyo midka siiqada labaadna waa qabuul qabuulun inuu kii kalena yihahdo waan aqbalay wahiya ijaaradii calaa qismayna laba qaybood bay qaybsantaha laba qaybood bay noqotaayo ijaaratu dhima wa ijaaratu cayn wey siduu beec u ahaa beycu cayn iyo beycu awsaaf beyclwsaafna beycun alaa dhiman bu ahaa qofka qoortiisa wax saaran tilmaamaha unbaa la sheegay isagaa laga rabaa ama xeradiisa ku jirto ama ku jiro ijaaraduna waa sidaas oo kale shay oo sifo iyo tilmaan leh oo qofkan uu qoorta saartay oo lacagti intii loo shubay layihi waxaan kaa rabaa intaasoo gaari baan kaa rabaa gaari gaari la arkaayo muuqda ma aha ninkan unbaa laga rabaa inuu gaari keeno meel hebel lagu tago iyo wa ijaaratu caynin shay muuqda oo indhaha lagu hayo caynta lagu hayo kan oo la hortaagan oo la ijaarto labadaas u qaybsamaa mid walbana shuruud buu leh fa ijaaratu dhimati dhimada iyo tilmaamaha iyo qoorta qofka ijaarada saaran ee wax ku ijaaranaya an yaquula waa inuu yidhaahdo istaajartu minka waxaan kaa ijaartay daabatan daabad lacagtan hoo majlisulcaqdi waa in la dhigo hadday ijaarata ijaaratu dhima waa sidii salamka oo kale salamka wuxuu ahaa tasliimu ra'su lmaali fi majlis caqdi samayn in lacagta majlis caqdi la dhigo shaygii musalimu bihi yaana gadaal u ka imaado tanna waa sidoo kale hadday dimo tahay waa inay iyaduna lacagtii iyo xoolihii lasii hormariyo shaygii tilmaamaha lahaana waktigii loogu talagalay istaajartu minka daabatan sifatuhaa tilmaanteedu kadaa sidaa ay tahay yaan ka ijaartay amase wuxuu leeyay istaajartuka waan ku ijaartay lituxasila lii inaad ii diyaariso ii hagaajiso khiyaadata thawbin maro tolmadeed waaan order kuu siiyey oon ku ijaartay xoolaa kugu bixinaya inaad dhar iisoo tasho soo maarati khiyaadata thoob buu iska yihi maro hada thoob iyo maradan iyo cayn maaha waa masuufa tilmaanun baa lagu sameynaya oo oh, mase wuxuu leeya rukuubiy istaajartuka waan ku ijaartay rukuubiy baan kaa ijaartay gaadiidkayga aan ku tegilaha ilaa makata maka inaad ii keento waxaan rabaa gaadiid aan helo ilaa nairobi baan rabaa inaan aado gaadiidkaan ku aadi lahaa baan kaa rabaa baa tiri oo caynoo muuqatana maaha tilmaamo buu sheeg sheegi kana marka gaadiidkan baa laga rabaa inuu keeno qeybta koobaad waa qeybtaasoo waxaa la dhahaa ijaaratu dhimma qeybta labaad wa ijaaratu lcayni shay cayn ahoo muuqato oo mucayan ahoo la arkaayo la magacaabayo la muuqato in la ijaarto mithlu istaajartu minka waxaan kaa ijaartay hadihi daaba daabadan way muuqataa way hortaaganta gaadiidkan iyo gaarigan iyo faraskan iyo dameerkan muuqda aw istaajartuka adaan ku ijaartay litakhiida lii inaad ii tasho haada thawba maradan maradana rabaa inaad ii tasho waxaa la ijaarina ama waa shay manfacadiisa la isticmaali rabo ama waa shay manfaco laga rabo oo qof lagu kalifayo inuu asagaba sameeyaba daabadii keen manfacadeeda rabaa inaad rukuubsade oo rarte adiga laftirkaada marada noocana ii tol isagii baa la ijaarinaya marada inuu saro marka waxaa weeyaan ijaarat cayn baa la dhahaa shuruud bay mid walba marka leeyihiin wuxuu leeya wa shardu ijaarati dhimmati ijaaradan ijaaratu dhimmada ah ee khaaska ku ah dhimada ee tilmaamaha ku socoteen muuqanin shardigeedu waxa weeye qabdul ujrati in ujradii la qabdoodo oo la sallimo fi lmajlisi meesha la fadhiyey caqdi meesha ku dhacay waa in la yihahdo waatan lacagtan hoo waxaad ii keentaa baabuurta waa tilmaantaa tilmaanta baabuurtaa ii keen hadday tahay baabuur baan kaa raba soo aruuray baabuurta marku keeno dee caqdigu marka u bilowdo waxay noqotay ijaaratu cayn bay noqotay laakiin haddii laga rabo o ijaaratu awsaaf iyo dhimam iyo qofka qoortiisa wax laga rabo tilmaan ku saabsan waa in lacagti waa in lasoo hormari suuqaan geli intaasoo baabuur aan soo aruurini waa in adigana dee lacagti aad hayso on damaano ka hayo wa shardu ijaarati alcayni taas waxay dimadii shuruud kalla waa keeni doonaa wa shardu ijaarati alcayn shayga muuqda ee caynta ee la ijaaranayo shardigiisu waxaa weeye isaguna an takuuna alcaynu cayntan ama shaygan muuqda ee la ijaaranayo waa inay tahay mucayanatan mid muuqata oo farta lagu fiiqi karo waa ko ixtiraas buu keeni doonaa shardi walba oo shuruudan kamid a ah waxbaa ka baxaya oo haddii shuruudda la waayo marka uu caqdigii iyo ijaaradiiba ay halaabaysaa ijaaradila way burtaa shuruuddii la isku ogaa hadii la waayo way buraysaa qofka wixii loogu talagala waxaan in aduu ku sameeyo sidoo kale way fasakmi kartaa ah, way fasakmi maqduuran waa inay tahay mid la kari karo calaa tasliimiha dhiibiddeeda shay qofkan uu keeni karo oo ninkii uu xoolaha ka qaatay uu usoo salimi karo waa inay tahay wax gacan buuna ku haynin xoolihiisa baan ahayn gacan meelna u ka keeni kara uusa jirin hawada ku maqan badaha ku jira dhuuma dhuuntay la dhacay waxaan maqduur baheen waxba bu ijaari karo maqduuran calaa tasliimiha waa inuu yahay shay inuu salimo oo dhiibo sida isagaba lacagta loogu dhiibay waa inuu kari karo yumkinu shardiga saddexaad waxaa weye yumkinu waa inay suuroobi karto istiifaau lmanfacati in manfacadii la oofsadoo la helo oo laga guto almadkuurati la sheegay minhaa manfacada xaggeedii caqdiga lagu sheegay waa inay suuragal tahay markaaba in la oofsado shay shay laga faa'iideysan karo oo manfacadiisii iyo faa'iidadiisii markaa logu talagalay ee caqdiga lagu sheegay ee heshiisku ahaa waxa laga heli waa inuu yahay manfacad waa inay ka suuroobi karto shardiga afaraad wayatasilu istiifaau manfacatiha manfacada shaygaasi oofsashadeedana waa inuu la xiriiro bilcaqdi caqdiga shaygan asaga nafci waa leeyahy lakin hadda markii caqdiga la galo lagama faa'idaysan karo cillaa ku quntay cudurdaar baa galay suuragal ma aha wuu ku mithaalin doonaa almar'at alxaaida buu ku dhihi doonaa haweeney xaaida waxaad u ijaaratay inay masaajid ay ku xaaqdo saa ka shaqayso xaidana masaajid ma geli karto soo ma marka waktiga caqdiga uu dhacaayo laa yatasilu istiifaau manfacatiha fi lcaqdi lama xiriiri karo wayatasilu istiifaau manfacatiha manfacada shaygan asaga ahee muxuaha ijaarat lcaynka waa inuu la xiriiri karo bilcaqdi caqdiga in la oofsado markaaba walaa yatadaman shardiga kale waxaa weye wa anlaa yatadamana waa inuunan ku jirin alintifaacu yatadamanu inuunan shamlinaynin oo kulmisanaynin alintifaacu istiintifaaca marka la intifaacsanayo sheega la ijaartay ee nafcigiisa in la helo la rabay waa inuunan nafcigaa la isticmaalaayo uunan ku dhex jirin istihlaaku cayniha caynteediba in la halaagsadayba la dhameeyaba sheegan isagaa caynteeda waxaa la rabay inuu baaqi ahaado manfacadeedana aad ka faa'idaysato haddii manfacadiisa sheegana laga faa'idaysta la dhahaba asaga daatadiisi iyo cayntiisi iyo naftirkiisi baa baaba-ayaba kuu sheegi doona sida shumaci oo kale shumac baad ninka ijaaratay waxaa tii shumcana kusoo shita caaw saa u shidayso kitaabka ufiirsanaysa baa eber ka dhigtay marka daatadii baa eber ka dhigtay maxaa manfacada maxay soo noqonaysa markaas islamarba kaas waa sida caariyadii oo kale waa ina caynta ay baaqi tahay manfacadana la isticmaali karo wey dayib dhinac baad qofka aad ka ijaaratay dhinac soo saadi waa soo mumuusan baa tiri waa dhamaysayba walaa yatalamanu lintifaacu istihlaaka cayniha caynteeda inay dhammaato oo lahalaala isticmaalo waa inayna ka suroobin wa an yacqida shuruudi buli kuu taxaya waa inuu gunto caqdigan ijaarada ilaa muddatin muddo waa inay gaadhsan tahay tabqaa ay harayso fiihaa muddadaasi al caynu cayntii la ijaaranayay ay baaqi tahay qaaliban sida qaalibka sheegan isagaa waxaa tiri mathalan labaatan sano ayaad yaan kaa ijaaray kaa ijaartay meesha wax labaatan sano gaari sida curfiga caadada waa inuu yahay labaatan sana wax gaari kara waa inuu yahay waxaa laga yaababa inuu shan sanaba u ku dhamaanayo ama laba sana u ku baaba-ayo ama aan toba sana gaaraynin in wax ku karaysata maaha tira intaad tiro sheegto marka tiradii loo sheegay waa inuu gaari karo mathalan dhulkii baa tidhi guryaha hadda waad aratay haddii intii la kiraysto laleeyahay labaatan sana agrimeed lakala galay heshiis lagu qaatay shan iyo labaatan sano soddon sano dhulka caqaaraadka wa an yacqida waa inuu gunto ilaa muddatin muddo tabqa ay baaqi noqon fiha muddada alcaynu caynta haaliban sida haalibka ay baaqi noqonayso muddadaa waa in lagu xidho walow meata sanatin fi lard boqol sano ma allah ka dhigay dhul hadday tahay dhulka boqol sano waa joogaya boqol sano marka la dhihi kara dhulka waxaan kaa ijaartay boqol sano boqol sano wixii ka dambeeya khalaas aduu kugu soo noqonaya iyo reerkaadi caruurtaadi aan baaba iska yaray falaa tasixu ma asaxayso marka intaa waa shuruudii shuruudda ayagaaba marka wuxuu sameeyey mid walbaba mid qaabishan oo shuruuddaasi anfinaya haddii la waayana caqdigii inuu ka kacya marka falaa tasixu asixi mayso ijaaratu axad ilcabdayn maxaa <clears throat> la isku ogaa an takuuna alcaynu mucayana wuxuu iska yidhi uun axad lcabdayn labada adoon mid kamidaan kaa jaartay waa midka hadi mucayan maaha walaa ghaa'ibin mid maqan aw aabiqin mid dhuuntayna ayadana lama ijaaran karo maxaa baxay shardig shardigay ka hormaatay maxay tahay maqduuran calaa tasliimiha wax maqan ooba adigaba gacan baad ku haynin ama kaa cararay oo kaa dhuntay addoon kaa dhuntay oo kale iyo waxba ma jarin <clears throat> shardi baa la waayay walaa calaa ardin dhul laa maa lahaa biyo aan lahayn dhul aan biyo lahayn inaad ijaarato walaa yakfiiha almadaru <clears throat> roobka ku da-aana una ku filayn dhul aan biyo badan mooyaan wax kale aan soo bixi karin ama biyo badan loogu talagalay waxaan u abuuraayo roobkii iyo madarkan uu ku fileen <clears throat> in la ijaarto ma banaana lizarci liajli zarci loo loo ijaarto waan abuuran dhulkaad leeda waan abuuran abuurka ad usoo ijaaratayna ceel ma maro biyo ma maro webi ma maro motoor ma saaro meel biyo badan oo roob badan oo roobka ada ugu da-ana maaha dhulka madarka badan ma aha taas ayadana ma banaana maxaa yeele waxaa la waayey ah, yumkinu istifaauha istifaa manfacati madkuurati fiiha manfacadii looga jeedo dhulkan lama oofsan kara hadi oo beerti ah walaa ijaaratu xaaidin haweeney caado qabto xaa'ido ah in la ijaarto ow nufasaana waa lamide likansi masjidi masaajid ay xaaqdo wa mankuuxatin mid la la qabo islaan la qabo ayadana in la ijaarto liradaaci inay ilmo kuu nuujiso bilaa idni zawjin wuxuu ninkeeda unan fasixin oo idmin haweeneeda caanaha iyo naaskeedan caanaha ka imaanaya irmaaneeya ayaa jira nin baa yaa iska yaa loo nisbeeyaa walidalika ilmahay nuujisaa hooyay u noqon ninkii qabayna aabo u noqonaya marka idan waa in la helaa waa la wada leeyahay iyadoon la idmin ayna idmin ba iska lama ijaaran karo lama ijaaran karo ilmaha ii nuuji ujraanku siine ninka raali ka ahayn taasna shardigii waxaa la waaya ahaa an yatasila istifaamu manfacatiha bilcaqdi marka ayada lama oofsan karo wala istiijaari lcaami lmustaqbal sanadka soo socda ayaan kaa ijaartay lacag soo shub sanad soo socda oon weli la gaarinba ma banaan ayadana likayri lmustaajiri kii marka hore wax ijaartay mid aan ahaynna laga ijaarta mustaqbalka wayajuusu waa banaan tahay ilaa lahu mustaajirkii waa banaan tahay ninkii guriga aad ka kiraysatay ee ku jiray eed sanad heshiis ku kala gasheen bilaabay sanadkiisii waad dhihi kartaa sanadka soo socdana adaan kaa ijaaraya lacagteeda soo hormari markuu sanadka marka dhamaysto kii kale mu kusi daba qabanaya meesha saa ku jire laakiin nin aan meeshaba oolin inaad tiraa sanadka soo socda dhulka asaga aan kaa ijaaranaya ken taas lama ogolo marka wuxuu le wala istiijaari lcaamil mustaqbali sanadka soo socda in la ijaarto ligayri lmustaajirin laga ijaaro kii marka hor ijaartay ma banaano wayujuusu waa banaan yahay laakiin mustaqbalkaasi lahu lilmustaajir kii ijaarka ku jiray in sanadka dambena lagu daba qabto waa iska banaanta wlاstijaaru shamaci ashamaci baalka shamaca la yihaahdo ee waxyaalahan oo xaydhaad moodo lamalakuuse la shito in la ijaarto ma banaana maxaa loo ijaaran lilwaquudi in la shito darteed a waquud waa shida rabaa keen maxaa yeele manfacadiisba cayntiisa baabaysa waxaa la rabay ijaarada in sheega nafcigiisana laga faaideysto cayntiisana ninki laha usoo noqdo guri weeyaan adiga degano saaxo kudhe isticmaal laakin ninkii lahaa iskale daatada lakin shaygiiba hadduu baaba-ayo marka horeba walaa maa laa yabqa waxaan baaqi noqonaynana lama ijaaran karo ilaa sanatan sanad mooyeene mathalan sanad oo kale wax un baaqi noqon in lagu ijaaro ma banaana la ijaarto ma banaana akhara wax ka badan minha sanad wax sanad un baaqi noqonayo oo salaaxiyadiisi iyo intuu shaqeynaayo intuu joogayo hal sano ay taa loogu talagalay inaad sanad ka badan aada ijaartana ma banaana wixii loogu talagalay lix bilood inuu shaqeeyana inaad toddoba bilood aad ijaartay ma banaana leanna hadha wuxuu ku dhacayaa xilli uuna wujuudba lahayn ayay ujaladii xoolihii ubaxayaan marka ma banaana shee inta laleeyahay curfiga iyo caadada baaqi buu yahay baa la ijaarinaya shuruuddii bu weli daba socda haddana wuxuu ku yi washarduhaa ijaaradii caynigaheed shuruudeeda waxaa kamid a an takuuna almanfacatu inay tahay manfacadan aad ijaaranaysa leedahay waxaan rabaa inaan manfacadan ka faa'idaysto mubaaxa waa inay tahy guriga maxaad ku sameyn rabtaa ma khamraad ku gadi ma waxaa laga dhigi rabaa guri oo heese iyo balaayo waxyaalo kale oo xaaraan oo munkaraada lagu sameeyo ma meel dadka lagu shirqoolaa laga sameyn rabaa ummadda lagala soo duulo dhibaato lagu sameeyo manfaco mubaaxaa waa inay tahay waxaas lama ogol marka muxaramka ee banaaneyn mutaqawamatan waa inay tahay wax qiimo leh oo la qiimeyn karo waa inay tahay oo qiimo leh oo macno leh oo faa'iida leh macluuma waa inay tahay wax la garanayo manfacadaasi ka qawlika asaga kuu mithaalinayay wuxuu ku yihi aajartuka litasraca waxaan kaa ijaartay dhulkan manfacada maxay tahay ad ka rabto qiimaha maxaad ka rabto maxay tahay macluumka litasraca wax la garanayo wey waana manfaco inaan abuurto a ah, waxaan kaaga ijaaray dhulkan aan kaa ijaariniyo litasraca inaad abuurato aw mase litabniya inaad gurigan aad ku dhisato guri ku dhisato guri ku dhiso intaa kadibna anaa iskale hadhow manfacada isticmaal oo mase wuxuu yidhi aajartuka daaba daabadii baan kaa ijaartay litaxmila inaad ku xumbaarto qindaara xadiidin ah, qindaarku waa wax weyn oo waxyaala wax lagu xisaabo ama lagu miisaan waahan jiri qindaar oo bir ah inaad ku maaratay ijaarato ah, aad ku xumbaarato ku qaado yan daabadan kaa kaaga ijaaray aw qudnin ay qindaari qudnin waxa weyn oo saas kale oo qindaar ahoo isagana suuf ah baalka qidniga la yihaahdo geedka laga soo gura fii muddatin macluuma muddo macluuma la garanayo waa in muddada macluum ay tahay intaa intaas muddadaas ayuu kiradu soconaysa waxaana saga ka faa'idaysan gaadiidkan intaasoo muddo haysani wa biujratin macluuma iyadana waa inay tahay ujro macluum oo la yaqaano markii la yidhaahdo shayga waa shay macluum oo la garanayo mubaax ahoo banaan oo qiimo laho macluum la garanayo ujrada lagu ijaarayo waa in macluumta la garanayo hadhow muran baa imaan kara maogta waa in marka la yihahdo intaa intaas boqol shin kun shin labaatan waxa la sheego weyn walow biru'yati juzaafan ah, macluumkaas marka cadad shardi kaliya ma ahee xataa hadduu yahay wax duuduuban oo laakiin korka laga arko gurigan aan kaa kiraystay maxaa la qandigaas lacagta ku jirto soo maarta inay lacag tahay ha qandigaasaan kusiiye jusafan duuduuban biru'ya aragtiba allah ka dhigo laakin jusafan duuduuban oo aan cadadkiisa tiradiisa la garanaynin lakin iska duuduuban waa u kala gadan kara sida beeci oo kale wey haduu asaga ku qanco aw amase manfacatan inuu ku gata waa banaan tahay ukhraa kale shaygii manfacada ahaa ee uu gadan rabay manfacuu kusii gadan karaa manfaco manfaca lagu gatay waxaa tiri waxaan kaa ijaartay ajartuka daar gurigaan kaa ijaartay waxaan kaaga ijaartay addoonkayga inuu adigana bil kuu shaqeeyo kuu khidmayo khidmadii addoonka oo manfaca yaad gurigii degaankiisii oo suknahii iyo degaashihii oo manfaca ku gadanaysaa manfaca manfaca lagu ijaaranayo wey aw manfacatan ukraa manfaco kalaad ku gadatay manfacatu sukna eed ijaaranaysay yaa waxaad bixinaysaa oo aad ka dhigtay manfacata khidmat alcabdi addoonka khidmadiisa iyo shaqadiisa falaa tasixu marka waxaas waa banaan tahay dhib maleh markaasuu ixtiraazaadkii bilaabay <coughs> waxyaalihii ka hor imaanayay shuruuddaa lasoo sheegay waxaa soo niri manfaca waa inay tahay mubaaxa waa inay tahay wax banaan wax wax lagu karaysanayo falaa tasixu ma asaxayso calaa zamrin qalabka aalaatulahwiga ah muusikada iyo waxyaalaha wax lagu maaratay ciyaaraha lagu loogu talagalay yaa la ogoleen waxba kuma karaysan kartid muusikaan kusiinaya iyo qalabkii waa lagu wa la gargaraacayay iyo waxaasaan ku siinaya waa xaaraan wey lannahu alaatu lahwi waa shay aan banaaneyn min annaasi man yashtari lah alxadiid ku ilah yidhi subxana wataala walaa calaa xamli khamrin khamro xumbaarideed ligayri iraaqatiha qofa baa waxaa laga karaystay inuu khamradan qaado ayaa loo karaystay khamradan aruuri baa la yihi kanta keen ama gaari bikaaba khamradan aad daldalaysaa bakhaarada kusoo wareejini ma banaana ligayri iraaqatiha in lasoo daadin raba mooyeene hadduu dhihi kara dhihi war khamrada naga soo daadiya naga soo daadiya lasoo harqiyo oo saa qofka loo loo ijaarto gaarigaada qaad ujradan qaado kamradan aruuri xaggee waa lasoo baabiin rabaa taa dhib ma laha in lasoo daadiyo waay wey waa in lasoo baabi'iyo oo la zuuriye munkarkaasaa loo jeedaa markan taasa loo jeeda sida anas bin malik radia allahu canhu waa kii la dhihi jiray markii khamradii la xarimay orod soo daadi waa qaaday waa soo daadiye walaa likalimati bayaac nin beecin badan kelimadiisa iyo naadigiisa iyo dhawaaqiisa laa kulfata fiihaa wax kulfaana ah ayna arrintaa kasoo gaaraynin wax qarash uu ku bixiya aansan jirin ma banaana ayadana in wax lagu kala ijaarto wa in rawajat kelimada bayaaca haba suuq geliso asilca badeecadaba suuq gelisi waxyaalaha hadda ad idaacadaha laga hadlo ee muxuu ahaa xayeysiinta la yiraahdo iyo kale wey nin baa hadlaayo wuxuu leeyahay alaabta waa saas waa saa waa saa dambeeye ma gaadho doqon calif male ayuu leh markaasa hab lagu soo dhahaya lagu soo daadan hadhowna waxbaa la siinayaa ah, bayaac idaacadiiba hadda la helay oo maanta o dhan ku celcelin oo ku celcelin oo ku celcelin oo wixii kaaga dhigi wax quruxsan marka kaasna waxba lama siinaya lakin wuxuu ku xidhay musanifka laa kulfata fiiha wax taklifa ah iyo wax qarash ah iyo wax kaga baxayna aysan jirin arrinta iyada haddii marka taklifo iyo xoolo ay kaga baxeen isagana uu wax been iyo kabadbadaysa una la imaanin wixii jiray un dadka u tilmaamay in marka ayna wax dhibaata lahayn in ujro lagu siiyo yaa laga fahmi karaa walaa likalimati bayaacin laba ujrada ma noqon karto bayaac kelimadiis laa kulfata fiiha kulfa iyo mu-an iyo dhaqaalo midna una ku bixinin wain rawajad kelimadaasi kelimatulbayaacaasi haba tarwiijiso oo suuq geliso oo ha furto suuqii asilca badeecadaba suuqa ha furte walaa xamlu qintaar ayadoona ma banaana in wax lagu kala kiraysto qindaar qaadidiis iyo xumbaaridiis aan lam yucayin lam yucayin uunan magacaabin qofka maa huwa wuxuu yahay wuxuu yahay wuxuu yihi waxaan rabaa inaad ii keento rati waxaan ku qaadi rabaa qindaar baan ku qaadi rabaa aan kaga kiraysan ratigan qindaar baan ku qaadi rabaa qindaarkii lama sheegin ma qindaar dhagax aha ma qindaar suuf aha oy kala culus yihiin lena ma og dhagaxii baa culus cusbadii baa culus mise waa wax suuf ma maro laba arrimaha noocaas oo kalea beecii bay eh, ijradii bay taabanaysaa oo neefkii la saarayay bay saameyn ku yeelanaysaa marka waa in la sheego la yidhaahdo waa dhagax qofku waa ka boodi karaa ama wuxuu dhihi kara dhagax hadduu yahay de waa inaad kordhisaa ujradii waa suuf way ka fududahay lam yucayin uunan magacaabin lama ogolo maa huwa qindaarka wuxuu yahay noocuu yahay walaa calaa ana kula shahrin bil walba bidirhamin shilin baan ku siin shaqada ii qabo bil walbana hal dirham baan ku siinaya ma banaana walam yubayin unan cadayninna jumlat almudda muddada jumladeedii duduubkeedii hadduu muddadeed sheego dhaho bil baad ii shaqeen bisha aad ii shaqeynaysa maalin walbaba hal dirham baan kusi hal shilin baan kusin haduu yihahdo ninka markaaba waa kolkoleeto garaysan waa garan karaa bishaa waxa uu heli doono waa fahmi majhuul maaha sanad baa la yidhi bishiiba intaasa lagaa siin doonaa sanad baa laakiin ijrada iyo caqdigeena iyo heshiiskeena waa sanad inaa ii shaqayso garay nin kale isagaa sanadkaas waxa uu shaqeyn ku shaqeyn doono laakiin haddii la yidhaahdo bil walbaba dirham aan ku siin meelay ku dhammaanaysaan aan la aqoonin in hal bil unta hal dirham lagu soo tuuro meesha looga baxo ay suuragal tahay taama banaana waa in meesha ay ku dhammaanayso caqdigana waa in la caddeeya waxaa lagu qaadanayo muddo walbana waa in la sheegaa walaa alaa walaa calaa si u qoraanay weeyaan wa kula shahrin bidirhamin dusaqa qaar qorayaan walaa calaa ana kula shahrin bil walba bidirhamin in la siiyo walam yubayinuuna caddeyna jumlat almudda muddadaas ku dardarka bil walba markii laga baxo meeqa bilood wey aan la cadaynin haddiise la cadeeyo oo muddadiis la sheego toban bilood lix bilood al dhaho dhib ma walaa biducma quudin iyo cunto siin yaan kugu kiraysta in la yirahdana ma banaano shaqadan ii qabo maxaad siinaysaa waan qadaan kaa bixinaya ama quraac baan kaa bixinaya ama cashaan kaa bixin baa tiri cuntaan ku siin cuntadii laba sheegin haddee maxay tahay cunshada cuntadii a ah, cuntaa lagu siin baa lagu yiri shaqadii baa soo qabatay cuntada lagu siinaya laguma sheegin noocay tahay hal jabati maya lagu laabi doonaa ma maraq baa lagugu dari doonaa ma maahe waslad baabad heli doontaa nasiibka waxaad garanaysa maaha lama ogolo walkiswa iyo arabixin waan ku arabixin bu iskaga yidhi dhar baan kusiin ma kamiis iyo sarwaalkiisa wada socdaa ma funaanad funaanadba ma kastuumba kiswa waxaa jahaalada ku jirta ma banaana huma almanfacatu manfacada manfacada la ijaaranayo ee qofkan uu ijaaranayo ayaa laba loo qaadi loo kala qaybinaya <clears throat> laba u kala qaybiyey shay uu maqsuudkiisa yahay zamanka lagu garto muddada muddadaas ad laleedahay iyo shay in la sameeyo laga raba adi muddada kastaba ku qaba wuxuu le uma almanfacatu qad laa tucrafu inaan la garanin baa dhici karta ilaa bizamaan zaman unbaa lagu garan karaa ka sugnaa guri la kiraysanayo o kale guri la degayo gurigan kaa kiraystay waa in muddo la sheega haddii bil baa kira kaa tahay laba bilood baa kira kaayay sanad bu kira kaayay waa in muddada la sheego waradaacu nuugmadii oo kale ilmahan i nuuji ayadoona mudday u baahan tahay ma xawleyni kaamileyni baa loo dhamaystiri ma waxbuu soo watay inta kale maa loo buuxin <clears throat> ma lix bilood baa fatuqadaru bihi wixii sidaasoo kale oo zaman lagu garto tuqadaru waxaa lagu qadarayaa bihi bizamani zamankaasa lagu qadari wax cad weeyaan markaas waqad laa tucrafu waxaa kaloo dhici karta manfacada inaan lagu garanin ilaa bilcamal in la sameeyo mooyaane wax muddo loo qaban kara maaha samaynta uma lagu garan karaa muddo yar buu ku samaysmi karaa kal xaji oo kale hadda xaj oo kale ma dhigi kartid bil baan ku qiraystay inaad iga xajiso xajka hor iga soo iga soo xaji xajki inuu qofka guto oo mashaacirtii iyo arkaantii xajkii iyo wixii uu la imaado samayntii xajki oo camalkii ah intaa ma lagu garan karaa hebel waa xajiye bil haddaa iska tiraada bishii inuu waxbaba qamaan baa dhici karta marka xaj iga soo xaji baad leedahay camalkii laftirkiisi ayaa lagu garan karaa marka wanaxwihi wixii lamida fatuqadaru bihi kaasna camalkii shayga asagaa in la sameeyaa lagu qadaraya waxba zaman loo qaban maayo waqad tucrafu in lagu gartaa la arkaa manfacadan bihimaa labaduba zamanna waa lagu gartaa samayn iyo camalna waa lagu gartaa kalkhiyaadati tolmadii oo kale wey walbinaa dhismihii guriga la dhisaayey ah, marada bil igu tol ama maalin igu tol ama wuxuu dhigi karaa maradan ii tal talmadeeda hadduu rabo saacad baa ku tale walbinaa dhismadii wa tacliim lqur'aan qur-aanka oo la baro laba sanaan qur-aan ku bari saddex sanaan qur-aan ku bari ya aadna la iskaga ilaaliya hadi masaladan raggiina qur-aanka dugsiyaha dhigow masaladan shaayaca noqota ee laba sanaa qur-aanka carruurta lagu bari lagu hayo marka dambena lagu banjarayo aada ha la iskaga ilaaliyo ah, sidii ilaahay kugu ogyahay qur-aankan ma aha wax laga loolankan tijaarada iyo adduunyada iyo waxaa la gelin karaa ma aha qur-aanka kariimka carruurta isku fahma ma ahaba isku xifdina ma aha isku dadaalna ma aha guryahay ka soo baxaanna ma sinna ah macalinka waxbarayana ma sinna waxyaaba badan oo duruufaa jirta oo kala duwan marka ilaahay baana xifdiga iyo fahamkaba fura oo ilmahan qur-aanka kuwaas toban sana iska dhex fadhini kuna muddo yar ku xifdini marka arrinta ayada dib ha loo muraajaceeyo idaacadaha iyo sheegaan laba sana quraan lagu xifdinayo lagu baranaya lagu hayo farbarkii baa laga yaba sanad inuu qaatee arrintaas waa in laga fiirsadaa marka muddo laakiin in la sheego macquula jirta muddo macquula oo ilmaha qur-aanka uu ku baran karo haddii wax cilaha oo kale aynan imaanin muddada hala sheeg wa tacliim lqur'aan arrimahan marka zamanna waa lagu gartaa camalkiina waa lagu gartaa waqti u qaataba see la yeeli fatuqadaru waxaa lagu qadari biaxadiha midkood mid umaad sheegi muddadaasa bal ilmahan igu ogow ma ahe ilmahan anig qur'anka inaan baro baad uhaysta waqti baad iga taqaanaa qur'aanka kuu bari muddana waxbaa igu xidhin fa in qudirat bihima labadiba haddaa iskugu darta ka waran qur-aankii baan kugu bari muddadaasana kugu bari waa isku dartay khiyaadadan maradan ii tol saacadahaasna ku tol wuxuu leeyahay musanifka faqaala fain qudirat bihima oo faqaala uu yidhaahdo mithaal ahaan litakhiida lii waxaan kuu ijaartay inaad ii tosho haada thoba maradan bibayaadi hada alyowm maanta inta maalintan iftiinka ee maalinimada intaas mardan ku dhamee inta qoraxda dhici lam yasixa ma asaxayo waxaa dhici karta in qablahaaba uu bogaba maxaad fali ma meeshuu fadhin oo wuxuu leeyahay waktigaada ma dhamaan marada halkaa ku taala ilaa waqti qabalka ku dhaco mase qablaha bacdaha bay dhici kartaa inaad ka gaadho maalin ay ku qaadato laba maalmood ku qaadato marka tan oo kale waa inaad mid un aad ku inaad tiraahdo ikhtakhiida lii hada thawba waa camalkii bibayaada hada lyawmna waa zamankii labadaba ina isku darto la mesex maa saxay buu leh laakiin hadda waa la is dhahaa alaabtan watiga waktiga igu soo hagaaji muddada ayana dhaafin waa la is curfi ahaan iyo caad ahaan un baana xadidi oo qofkan alaabadiisi iyo wixiisi hadduu maalintaaba lagu dhamayn karo oo sidaa ay tahay alaabtan ii sameeyo ii hagaaji maantaba ayana dhaafin wiig baan ku siiyey curfigana u saa yahay waxa dhibaata ina leh ma ogta wtustarad lannaha rimaan waxay unoqonaysaa ixtiyaadka iyo maaratay ijtihaadaadka iyo acraafta u noqonaysaa watushtaradu macrifatu raakibi waaad waxaad kiraysatay soo maaha gaadiid baad kiraysatay gaadiidkana kaa kiraystay lacagtii soo hormari waa la soo hormariyey waa in laisweydiiye gaadiidkan aad kiraysanaysa yaa raaci doona yaa fuli dadka waa kala xoog badan yaha ila mogta ma nin weyn nin xoog badan buu doonaa oo dameerka dhabarka ka jabiya mise mid oo iska dhexdhexaada watushtaraض waxaa la shardiyaa macrifat الraakibi gaadiidka midka fuulaya in la garanayo bimushaahadatin aragti la arkayo oo waa kan ba layirahda kana fuulana yadaa ugu talagashay waa kan ugu talagalay aw mase wasfin taamin tilmaan cad la yirahdo qof saas oo saas saas tilmaantiisu ay tahay xoog laheen aad u xoog badneen dhexdhexaada waxaa saas oo kale ama buuran adigu ku gal aw wasfin taamin wakada maa yarkabu calayh waxaa la gaadiidsanayo laftirkiisa iyo meesha la gelayo ee qofka fuulayo uu ku fadhiisanayo iyaduna waa in la caddeeyo la muujiyo ratiga waan kaa kiraystay ratiguma rati hayin oo layli oo hagaagsan oo muxuu ahaa hilaygiisi alaabtiisa wataa oo kandhaalihiisi wixiisa wato mise waa iska caddeysimo farasku ma wataa koorihiisi waa in caddeeta wakada maa yarkabu caleyhi wuxuu fuulaayo min maxmalin hawdajkii la fuulaye la gelaye iyo guradi iyo ayrihi wixii keyrkiisahoo meelaha lagu fadhiistay la galaa wa ijaarati dhima taas marka waa acyaantii wa ijaarati dhimma hadday ijaaradu tahay ijaaro dhimada iyo sifada iyo tilmaanta iyo qofka un laga raba markaas mucayan aan ahayn hadday tahay waxaa shardiga dikru jinsi daabati daabada jinsigeed wax la arkaya maanta maaha aha muuqata oo wax oo tilmaana soo ma aha jinsiga waa in la sheega marka daabadii keen kelia maah waa in daabada uu sheeg jinsigeeda ma geelbaa ma fardaa ma baqlaa ma dameeraa abad waa inu sheego wa nawciha nawceeda waa inu sheego geeli waa kala nonoce geeli hore waxaa jiri jirtay alcarabi walbukti <clears throat> alcaraab walbukti baa jiri jirtay kuwa labada kurusle geela labada kurusle yaa jiri jiri iyo midka kale ee carabi la yirahdo buktu nasr midka loo nisbeeyo iyo midkan kale ee carabiga waa in la caddeeyo fardaha noocyahay kale yihiin intaasoo nooc weeyaane dameeruhu waa intaasoo nooce baqalu waa sidoo kale baabuurti waa intaasoo nooce eh. wa noociha wa kawnihaa dakaran inay tahay o unfaa mid dhadig inay tahay waa in la caddeeyo daabadan ma daabad ma mid laba mise mid dhadiga leanna waa kala tilmaam wa kala way kala yihiin labadoodaasi midna gegsiga iyo xoogga iyo awoodda midka dakarka ama ritiga waa ka xoog badan yahay hasha hasha waa ka xoog badan yahay midna xagga suhuulada iyo sahlanaashtaha iyo tartiibta iyo hayinimada ayaa laga yaaba inuu ufiican yahay marka waa in la caddeeyo la sheegaa fi listiijaari haddii la ijaaranayo lirukuubi liajli rukuub in la rarto oo qofkan isagaba uu fuulo hadduu ijaaranayo waa in la sheega dakar miya ma unthaaba ma dhadigba ma labba ma geel waa in la caddeeya laa lilxamli maya haddaad ukiraysanayso daabadan inaad alaab saarato oo alaab ay ku qaado de inuu yahay mid lab iyo inuu yahay mid dhadig waa isku mid alaabtaada un kuu geyn soo ma waxba la kala qaadi maayo taa ayadaba kuleh ilaa an yakuuna inuuba yahay waxa maxmuulkee lagu xumbaarayo linaxwi zujaajin sida quruurad iyo dhalooyin oo kale mooyeene oo hadday dhale iyo wax jabaayo ay tahay ritiga weyn ee muxuu ahaa hayinkayhe aan buubaynin e si fiican u soconaya iyo qurbac maaratay iska ordaayo wway jalaq jalaq siinaya way kala yihiin a marka waa inaad kala samaysaa ugu talagalaa alaabta markay baabuurta waaweyn maarata gaari loori oo alaab la saaray iyo gaari kale oo iska ordaaya alaab la saaray muraayadaha iyo waxaas way kala yihiin haddii marka alaabtu ay tahay alaab jabaysa xabli ba ahaadee daabada waa in la tilmaamo dakar miya unha miya qaabkeedi tilmaamaheeda waa in la sheego laakin hadday tahay ka ayi xamlin alaab un iska tahay waxbaan sii faragelin bu kuleh ama haddii wax la raaci ay tahay qof bini aadam uu fuulaayo waa in la tilmaamo oo majinsigeeda la sheego oo nooceeda la sheego saas kuleh wma yaxtaaju ilayhi litamakuni min alintifaaci kalmiftaaxi wuxuu leey wamaa i shayga yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay qofka mugtarige wax kiraysanaya litamakuri siduu u makansado oo hanto min alintifaaci shaygan intifaaciisi iyo si u hanto darteed waxa uu u baahan yahay kalmiftaaxi furihii oo kale guri baad ku wareejisay qufulkiisi furihiisina maada siinin mathalan gaari baad ka kiraysatay furihina maada siinin si ay intifaacsani marka waa wamaa yaxtaaju ilayhi wuxuu u baahan yahay litamakuni inuu makansado hanto min alintifaaci ka faa'iideysiga shaygan kalmiftaaxi furihiisi oo kale wazimaama hogaankii neefka lagu hogaaminayo oo lagu hagaayo oo kale zimaamkii xarigii luqunta ugu xidhnaaye muxuu ahaa ahaa ya hogaan maxaa kala haysan keenihi a ah, keenihii iyo hogaankii iyo labadaba isku darsada waxaa fiican af soomaaliga afar iyo shan iyo loo helaa fiican mm. usii dhumaaya <clears throat> iyo wlxizaami caynkii oo kale caynkii iyo dhuucii iyo ah, neefkii wixii lagu caymin lahaa iyo wixii lagu baydin lahaa iyo wixii lagu dhuucin lahaa midna eh, waa inuu soo raaciyo walqatabi koorihii qatabku waa geela korka waxaa laga saaray kanaala iyo qatabka kaasaa layihah kooraha la lagu fadhiisto wasarji waa fardaha koorahooda fa huwa arrimaha noocaasahe intifaacan shaygan si loo helo darteed loogu baahan yahay alalmukri kii kiranaya iyo alaabta iska lahabaa inu soo raaciyo curfigooda sa ahaa haddii rati la kireenaayo qalabkiisa waa inu soo raaciyo haddii uu wax kaleo furay ubaahan waa inu furihi soo raaciyo cala lmukri wey amase likamaali lintifaaci muxtaaj aada looguma ahee intifaaciisa kaamilkaa ah iyo si fiican inuu wixii looga looga faa'idaysto ayaa looga maar maaryaa looga baahan yahay amase likamaali lintifaac intifaaciisa kaamilka kalmaxmari oo kale hawdajkii iyo guradii walqidaai gorada wixii korka laga saaraya lagu dadaaya hab lagu siirayo jarcadii oo kale iyo saamihii iyo wadalwi wadaantii oo kale ah, ceelku kaas ka cab walxabla xarigii lagu xidhaayo xoolaha ama maaragtay eh, wadaanta lagu qabanayo lagu xidhaayo intaasna facala lmuqtari adiga wax kiraysanaya lagaa rabaa waxaa yar yar kaehe kokooban xarigii iyo wadaantii iyo meeshaad ku fadhiisan laheed geleed gurada aheed iyo waxaa adaa lagaa rabaa muqtari wax kiraysanayo wa cala lmukri kii kiraysanayey mukri kii wax kireenayey fi ijaarati dhimma a midkan wax kireynaya ee neefka iskale iyo gaadiidka mathalan hadday tahay ijaarada ijaaratu dhimma labaan ukala qaadnay ijaarat lacyaan iyo ijaarat dhimam nin baad lacag ka shubatay alaab nooca noocaas gaadiid noocaas awr noocaasaan kuu keeni baa tiri waxaa la rabaa marka inaad adiga wixii asaga ahay tilmaantay in tilmaantii iyo sheega ay iswaafaqsan yihiin in la ogaadaa la rabaa aadan ka harin la socoto wa cala lmukrihi waxaa waajib ku ah fi ijaarati dhimma ijaarada shayga la tilmaamay la ijaartay markii lasoo helo uu keeno waqti loogu talagalay alkhuruuju inuu baxaa waajib ah macahu ninkii wax kiraystay maciisa waa inuu raaco mukrigii waa inuu muqtarigii mustajirkii wax kiraystay waa inuu raaco la socdo adaa yaqaana neefkan aad soo qaaday neefaan naqaana oon arkeyna o iska fiirina ma aha marka waa inaad nala socotaa wax ka imaan doona ma naqaano wataxmiilu buu asagana ka qayb qaadanaya a xambaaridda alaabta ila saar qofka fuul saar waxaaso dhan buu qaadanaya saa garanaya walxaddu dejinta alaabta la kala dejinaya waa inuu asagana macodaha la socdo alaabta la dejinayay iyo sidii loo dhigi lahaa iyo sidii loo furfuri lahaa iyo dadka qaar baa manxarkaha iyo neefkii la raray aan furan karinba wa irkaabu odayaasha saaridooda duqay baa la saari rabaa olabtan iyo urtan iyo gawaaridan waa in adiga la socoto gaariga yaqaana ood birta hoos loo soo dhigaayo ee lagu istaagayo jaraanjarta iyo meesha laga fujinaayo laga galaayo iyo arrimaha garanaya irkaabu shuyuukh waa inaad raataa wa ibraakul jamali ritigan taagan fadhiisintiisa ninkii yaqaanay baa laga yaaba inu fadhiisi kakale inuu diidaa dhex garto ibraakul jamal ratiga fadhiisintiisa lilmarati loo fadhiisiiyo haweeneyda sida ragoo kale kama soo boodi karto mana fuuli karto in loo fadhiisiiyo wey iyo wa daciifu qofka tabarta daran in loo fadhiisiiyo adiga yaqaano ee keenay baa dusha lagu saari waxaas la socaa lagu leeyahy walilmuktari haddaba midkii wax kinaystay waxaa u banaan an yastawfiya inuu oofsado almanfacata manfacadii uu kinaystay bilmacruufi si macruufa curfiga iyo caadada iyo dhaqanka dadka waa inuu raacaa hadduu khilaafo infasakh alcaqdu caqdigi meeshaas ku baaba-aya waa laga ceshan karaa aadan baan umalinaya shalay msasaak su-aal noocaas weydiinay an yastawfiya almanfaca bilmacruuf aw milahaa sidii loo kiraystay si aan ahayn hadduu rabo inuu ukiraysto wax lamid ah aw milahaa ayadoo kale ayadoo kale inuu asaga raaco ama qof kale uu saaro inuu beriis saaro ama uu digir saaro milaha waa isku mid ima binafsi asagaba inuu inuu isticmaalo oo bimilii qof asaga lamid ah inuu maarata uu isticmaalo oo u yirahdo hebel waa soo kalaysee raac intaaba dhib malaha laha laakin bilmacruufi baa shardi faida ah. fa istaajara hadduu ijaarto mithaal buu kusinayaa dhul buu soo ijaartay liyazraca inuu ku abuurto xindatan xindo waa midhaha burka laga sameeyo zaraca mithlaha iyadoo kale oo lamida ah xagga quwada iyo tayada maro lamida xidada waa ku abuuri karaa oo mase liyarkaba wuxuu usoo usoo k soo kiraystay istajara wuxuu soo ijaartay ritigan iyo naafkan iyo gaadiidkan iyo baabuurkan liyarkaba inuu asagaba uu koro oo fulo arkaba milahu asagoo kale wuu saari karaa wain jaawaza lmakaana ninkii waa ijaartay meel hebel baan ku gaari baa la laisku ogaa bimuujibihaa iyo meeshaa uu sheegay darteed baa qiyaastii iyo curfigii sidii lagu kala qaadan jiray lagu kala qaatay ijaaradii wax lagu kala qaatay nairobi waan ku gaari baa laisku ogaayay bambaasu kala dhacay gaarigi intuu nairobi mar uu sii gudbay see la yeeli wuxuu le wain jaawaza almakaana meeshii ukjaawaza almakaana almuktara ilayhi meeshii loo kiraystay hadduu gudbo lazimahu lmusamaa fi lmakaani horto intii la magacaabay ujradii la magacaabay iyo kiradii qadarkii laisku ogaayay heshiiska ahaa waa ku laazimaya fi lmakaani meeshii ayada heedee loo magacaabay marku uu marayo intan ziyaadada ka waran wuxuu le wa ujrat lmithli ujro asagoo kale wix lagu ijaarto ayaa laga rabaa lizaaid inta ziyaadana inta ziyaadana meeqa kilomitr bu ninka gooyey intaasoo kilomiter meeqaa lagu ijaartaa intaasaa kudul fuushayo bixi baa laleh ujrat lmithli buu bixinaya lizaaid inta ziyaadada wayajuuzu waxaa banaan tacjiilu ujrati ujradii in la hormariyo wa waa banaan tahay waa tee ijaarat lcayn wey ijaarat lcayn ah. lakin ijaarat eh, mxuu ahaa adhima ayaduna in xoolihii lahormariyo manfacada waa la dib dhigi karaa laakin lacagta ujrada waa in lahormariya soo sheegnay wayajuuzu tacjiilu ujrati ujrada in la dedejiyaa banaan wataajiiluha in dib loo dhigana waa banaanta ah, dib in loo dhigana ayaduna waa banaanta fain alaq waa sida guryaha hadda aan kala karaysano de sana bisha horteedana waa laga bixin karaa bisha aakhirkeedana waa laga bixin karaa fain alaqaha hadduu iska idlaaqo ord muddoba lama lama sheeginba iska idlaaqay muddadaasaad ku bixin iyo muddadaad ku bixin midna lama dhihin tacajalat a ah, deg deg bay noqonaysaa goormaad ku bixin ma hor bisha awelkeed ka bixin mise aakhirka laguma wada hadlinba waa laska galay bisha awelkeedaba keen ba kudhihi karaa wayajuuzu waxaa banaan fi ijaarati dhimma dhimada ijaarada dusheeda saaran ee qofka uu wax caynaho muuqata uunan ijaaraynin wax maqan oo la tilmaamay uun wax ku qaadanayo waxaa taa iyadaa banaan tacjiilulmanfaca in manfacadii lasoo dedejiye waa banaanta war neefkii aan ku tiltilmaama waa kan inaad tirado markaaba wataajiilo inaad dib u dhigtana waa banaanta muddadii laisku ogaa amaa laakin ra iyo lacagta maxaa nidhi waa in tacjiiluhaa fi majlis alcaqdi waa sidii salamki oo kale oo lacagta lasii shubo neef noocaas noocaasan ku keeni gaari nooca noocaas oo lacagta waa in haddii ba tahayba be ijaarat alawsaaf dhimam dhimada hadday tahay wain talifat ilcaynu hadday cayntii dhimato iyo shaygii almustaajara la ijaartay gurigii baa dumay neefkii baa dhintay gaarigii baa jajabay talifat alcayn almustajara infasakat ijaaradii waa fasakmaysaa fi lmustaqbali wixii dhimanaa wixii tegay teg ba moogtahay wixii tegay u ninkan isticmaalay qarashkiisi iyo xoolihiis waa laga rabaa laakiin sanad baa la ogaay li markay maraysay bay ijaaradii dhimatayba lix bilood markay maraysay lixdan biloodeed hore ee u isticmaalay unba laga qaadan lixda kalena waxba la iskumayst infasakhat fi mustaqbal inta tacayabad hadday ceeboodo ka waran mayna dhimanina lakiin ceeb baa gaadhay takhayara qofkii mustaajirka ahaa khiyaar buu leeyahy bayna alfaski wa bayna inuu socdo oo iyadoo ceeb le ceebteeda iskaga wato oo uu manfacadiisii ka oofsado iyo inuu fasak ula soo istaago oo hadduu fasak la soo istaago isaguna intii uu isticmaalan bay noqonaysa haddii laakiin uu ninkii lahaa ceebtii islaaxiyo gurigi waa meel ka jabay isla markiiba ninkii lahaaba hagaajiyey <coughs> kusoo celiy meesheedii ama ceebta ceeb weyn oo dhibaato u ukeenaysaba maba haba kama fasakan karo fa in kaanat ilijaaratu fi dhima ijaarada hadday tahay mid dimada qofkan iyo tilmaan iyo sifada iyo qoortiisa ah. ceebna ay ku dhacdo oo ceeb ay gaadho ama ay dhimato lam tanfasikh horta man mayso ijaaradii walam yatakhayar ninkii mustaajirkaana khiyaar ma qaadanayo in waan fasakhan iyo in ma dhihi karo maxaa yeele ninkan marka horeba waxa laga ijaartay shay mucayana ma ahayn shay awsaaf ahoo tilmaanle buu ahaa meel inuu la gaadhsiiyuu rabay wax lagu gaadhsiiyaba marka wixii asaga ahaa maa laga rabaa un qofkii la rabaa wixii asaga aha meeshan ugu istaagay hadda meeshan wali ma gaarine keen neef kale gaadiid kale keen gaari kale keen baad mooyeene waan fasakan ma dhihi kartid midkan aad fasakan karta hadday dhimato waa beyc waa ijaarat lacyaanka wey fain kaanat alijaaratu fi dhima hadday tahay lam tanfasak walam yatakhayar <clears throat> muxuu sameynay de bal lahu talabu badalaha ayadoo kale iyo bedelkeeda inuu dalbuu leeyahay liyastawfiya si u oofsado u dhamaystirto almanfacata manfacadii uu wax u kiraystay wixii dhexdu uga taagan yahay wixiina waa kare marka horena awsaaf iyo tilmaan meelahaasa kasoo heshe bal mid kale iisoo qabo ayuu leeyahay wain talifat alcaynu hadday cayntii dhimato allatii cayntii istaajarahu qofkan uu soo ijaartay ayaaba dhimatayba cala alcamali fiiha talifat alcaynu alati istaajaraha cayntuu ijaartay baa dhimatay cala alcamali fiiha shaqadii laga shaqeynayay bay ku dhimatay fii yadi lajiiri kii la ijaartay gacantiisana ku dhimatay maradan ahoo ii tol gacanta ku hayo oon waxba tafriid iyo xadgudub iyo cudwaan midna la imaanin bay maradii iska gubatay dhib baa gaadhay aboor baaba cunay aw amase awil caynulmustaajara cayntii ee nafciga laga raadinayay ee la rabay in la gaadiidsado yaa talafa dhimatay fii yadi lmustaajir kii wax ijaartay gacantiisii bay ku dhimatay gaadiidki usaaraaba iska baktiyey bilaa cudwaana labadaba wax cadwaana iyo wax xadguduba midna ma leh eemto allah iyo aafa samaawan baa ku dhacday lam yadmanhaa labadaba midna ma damaanayo waxba damaana iyo dushiisa maaha hadduu tacadi laakiin la yimaado waa wa in maata axadu lmutakaariyayni labadii qof ee wax kala kiraystay ee midna uu caynta lahaa midna uu manfacada iibsaday hadduu midkood dhinto walcaynu cayntii la keraystayna almustajara la ijaartay la keraystayna baaqiyatun waa baaqi oo weli way taallaa muddadiina lama gaarino ma dhammaanin lam tanfasikh ijaarada ma fasakhmayso muddada ayadaa un baa qofkii kii wax ijaartay carruurtiisaa sii dhaxlayso dhamaystirmaya haddii kalena kii kalena isagana waa ogolanaya waa saas waida nqadat ilmuddatu muddadii hadday dhamaato muddadii baa la gaaray bil baad yaad wax ku karaysatay gaarigii bishii waa dhamaatay lazima almustaajira qofkii wax ijaartay waxaa ku waajiba radul cayni inuu cayntii soo celiyo iska soo salim gaarigi ah. wa caleyhi waxaa korkiisa muwanatu raddi qarashka lagu soo celinayana saa laga rabaa uu la fogaaday magaalo fog buu la tegay muddadiias horka jooga ka dhamaatay telefon buu soo diray gaarigi muddadiina waa dhamaatay halkaasu taagan yahay kaala ka qaado ma dhihi karo waa inuu soo celiyo ninkeesaa ku salimo wixii qarasha oo batroolah oo batrika hagaajina oo taayirka ka hagaajina isagaa la raba inuu keeno ninkiina hakusoo salimo u ka hagaajiyo waa sidii caariyadii oo kale hadii sidii caariyadii aan soo marray oo kale wa idaa caqada hadduu gunto alcaaqidaan labadii mustaajirkii muhaajirkii labadii qofay wax kale ijaaranaysa caqdigoodii calaa muddatin muddo hadday ku dul dhacdo laisla ogyahay yaa caqdigu ku dhacay oo lagu heshiiyey aw manfacatin mucayana manfaca mucayana ayaa ijaarku uu noocaayo noocaaya noocaaya faa'iidadaasaan kaaga ijaartay iyo ka faa'idaystaa la isku ogaa fasalama ninkii wax iska lahaaye caynta iska lahaa wuxuu dhiibay alcayna cayntii buu dhiibay mustaajirkii ijaaranaya buu farta ka geliyey hadduu ka geliyey kii isaga ee loo dhiibay manfacadii wax u karaystay kuma isticmaalina qufulun baa gurigii iska saaranba gurigan aan karaysan tukaamaan ka dhigan baa laisku ogaa qufulun baa saaran sanad baa laisku ogaa sanadka ku dhamaaday fasalama alcayna <coughs> kii wax maaragtay wax ijaaranaye guriga iska lahaa wuxuu dhiibay alcayna cayntii buu farta ka geliyay ninkii mustaajirka wax ijaaranaya wanqadat waxaa ku dhamaatay almuddatu muddadiina dhamaatay oo mase zamanu yumkinu fiihi muddo ay suuragal tahay istiifaau lmanfaca manfacadii in la oofsado muddo ay suuragal tahay oo gaadiidkan uu meesha ku tegi lahaa muddadaasi ay suuragalka tahay ayuu gacanta ku hayay muuna ka faa'iidaysanin see la yeeli istaqarat ilujratu ujradii waxay ku dul sugnaanaysaa cala almustaajir masaajid bay kusugnaanaysa war gurigii ma gelin oo iska xidhnaa anig ma intifaacsanin ratigaada waka weli wararan gaarigaada ma taabanin waxaa kaama suuramayso nin baad ka xanibtay muddada iska ogeedeen gacantaas inta ku jiray adi hadda ka faa'idaysan weyd adig ku taalaawe marka istaqarat ilujratu ujradii korkiisa kusugnaanaysa wa wajaba radul cayni cayntii marka waa inuu celiyaa caynta yadaheed waktigeedii ku dhacay waa inuu celiyaa wayastaqiru fi lijaarati alfaasidati yastaqiru waa sugnaanaya fi lijaarati ijaaradii alfaasidati fasaaday ijaaro shuruudeedii iyo wax khalal ku dhacay oo faasida ah ayay noqotay wixii wax lagu ijaartay see la yeelaya waxaa sugnaan oo isku bedeli ujratu lmithli ujratu lmithli bay noqonaysaa mathalan waxbaa la magacaabay guriga meeqada iga kareereysaa toban kun buu yihi curfigana wuxuu ka ahaa shan kun buu ka ahaa shuruuddiiba yadaheedo ijaarada ee laisku ogaa qaar kamid aha la waayey ninka asaga ahaa ijaaradiisa haddiiba fasi ay noqotay fasid noqotay ma wixii lagu heshiiyey baa la siini mise wixii mithilka ahaa suuqa ka jira la siin ujratu lmithli baa la siin wayastaqiru wuu sugnaanayaa fi lijaarati alfasidati ujratu lmithli isagoo kale wixii lagu ijaartaa la siin xaythu meeshii xaythu sidii yastaqiru lmusamaa waxa la magacaaba uu usugnaana saxiixati ijaarada saxiixada ijaarada saxiixada ah ee shuruudooda oofsatay ujratulmithli lala aadi mahaye ujratulmusama baa lala aadi wixii lagu heshiiye almuslimiin calaa shuruudihim wey laakiin hadday faasidad noqoto waxaa dib loogu celinaya ujratulmithli ujratulmithligaasi wixii la magacaabo waa ka badan karaa maah waa ka hoos mari karaa ayadoo kale uu noqon karaa midna la firma ujratulmithli maa laska dhahaya nacam xaytu sida uu yastaqiru lmusama midda la magacaabay fi saxiixati yastaqiru usugnaan jira dhe almusamaa wixii la magacaabay ujraa fi saxiixati fi lijaarati saxiixa ijaarada saxiixada sida waxa la magacaabay un loogu kala baxayay oo qofka uu ujradiisa unoqon jirtay ayaa hadday faasidan noqoto waxay noqonaysaa ujratulmuthli bay noqon ee musamihii la magacaabay ma noqonayso wallahu aclam wabilah tawfiq sala allah wasalam aleykum